bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista casharadaha diinta alxuseyniya halkana waxaanu idinku soo gudbinaa casharkii kontonaad ee kitaabka nuurulyaqiin ee siirada ah waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar diri xaaladahum ku darmay sidii laba shay oo la isku barxay markii ay yar dhakooleen ila in badan bay soo lugeynayeene ayuunbaa iyadoo rasaasi ku socoto ayuunbay soo baraarugeen fatawaatabuu calaa aslixatihim hubkoodii bay ku boodeen ama la boodeen markiiba waxay sidaaeen iska iska dhiciya waqad taqallaba alay walaakin qad walaakin taqallaba calayhim alcadaab cadowgii baa ka xoog batay ila way la dul taagan yihiin be nin iminka soo toosay iyo iyo ninku dul taagnaa isku mid maaha faqataluuhum kayra muxamed bna maslama tobankoodiiba way dileen maxamedkii hogaaminaya mooyaane sagaalkii kaleba way dhintay ilan dagaalku waa oholoo maalinba nin baa gacanta ku haya inaad soo noqonayso una ku nabad ku talageli maxamedna tarakuuhu way iskaga tegeen lidannihim annahu qutila waxay moodeen in la dilay isaguna markay wiishu libaaxa aragto siay isu nabto mise libaaxa isnabi jiray saas oo kale isu naba jinaasad buu iska soo qaaday intuu beerka dhigay ayuu isku dhex daray kuwii dhintay isaguna marka inuu dhintay bay moodeeno waxay uga tegeen geeriba isagana uga tegeen waxba se ma noqono uu ismabay markuu arkay orod inaan lagu baxsanayn facaada ila lmadiina madiine ku noqday madiina ayuu intuu dhababaceeye ku laabtay wa akhbara arasuula calayhi salaatu wasalaam nabigiina warka wuu sheegay wuxu i keligin baaba soo noqday fa arsala abaa cubaydata bna abaa cubaydata caamira bna aljaraax mujaahidkaasuu nabigu diray calayhi salaatu wasalaam waa tobankii jannada loogu bushaareeyey mid kamid a fii rabiici alaakhir rabiiculawal bay dagaaladan hore dhacayena rabiiculaakhir oo ku xigtuu soo diray liyaqtasa min alacdaa si uu cadowga uga soo qisaaso bishii hore kolkay baxday bishii ku xigay koox buu soo abaabulay abi cubayda hogaaminaya nimanka soo qoqabu falamaa wasala diyaarahum markuu meeshoodii soo gaadhay wajadahum wuxuu helay tashatatuu iyagoo kala firdhay haaribiina yaacay fastaaqa wuxuu soo soo duubay nacamahum xoolahoodii warajaca waa ka yimi magtiibuu dee ka keenay akhirtu siu iyagii waayey raggii ay laayeene sagaalka ahaa magtoodiibuu dee ka keenay oo xooliibuu kasoo duubay caynkaas wey nin raggiisa laaye nebigu calayhi salaatu wasalaam isha kuma biniinin jirin oo iskama ag fadhiyaynin indhuhu ka soo saaray ilaa uu ka arsado arrintaasi dhiirigelin ummadda kaley u tahay iyagana abaal bay u tahay cadowga haddii asalkeedaba daalinka ummadda waxyeelay gaal iyo islaam midkuu doonaya ha ahaadee wuxuu xaq u leeyahay aan la marinin dadka inta xumaanta samaynaysaana way dhiirataa intii wanaagga samayn lahaydna way moraal jabtaa waa mid macruufa macruufa wey qofka xumaanta samaynaya ee cadow dibadeed ah ama xumaanta samaynaya cadow gudaha ah markuu cashar la siin waayo iyo wuxuu xaq u yeesho waxa weeye intii kale ayaa baaba-aysa dadka markay arkaan asxaabtu ridwaan ullaahi calayhim ninkooda dhinta in kii dilay lasoo qabanayo halkiisa loogu tegayo deegaankiisi la qabsan doono iyaga laftoodaa shajaacad helaya qalbigaa u dhismaya moral bay helayaan oo kor bay ukacaya waa arrimaha in fara badan dowladaha waaweyne ay ka duulaan adiga arkay oo haddii askari meel kaga dhinto intaasoo diyaaradood baa lagu baadi doonayaa haddii jinaasadiisaa cidi qaadato lacag baa la geysanayaa rag maxaabiisa baa la geysanayaa waxay isku dayayaan askarigaa ka dhintay ama ka lumay jinaasadiisa inay helaan oo si caadiya loo aaso dadka kale ee ka dambeeya ama shacbi kale ama ehel kale ama askarta kale leh ayaa moralkooda iyo dareenkooda la ilaalinaya halka jinaasadaha dadka muslimiinta ah la iska dhaafayo iyadoo bisaduhu cunaya waaya taasina taasi ahayd oo sanadkan bilowgiisii ayaynu maraynaa sariyadii xalay aynu soo marnay waxaynu maraynaa tii shanaad afraad sariya kooxdan iyagana waxa ay caan ku yihiin sariyatu zayd bnu xaarisa ila aljamuum meesha jamuum la idhaahdo ayuu nebigu u diray zayd oo colka horkacaya zayd ibnu xaarisa falamaa qadaa zaydu minha wadaran zawajnaakaha waa qur-aanku saxaabiga uu tilmaamay magaciisa suurat laxzaab caakasa way weydaarsadeen banu sulaym qolada la idhaahdaa way weydaarteen aladiina banu sulaym kaasoo kaanuu ahaa min almutaxazibiina kuwii lasoo xisbiyeystay lasoo gaashaanbuuraystay gaalada fii qaswati alkhandaq dagaalkii khandaq kuwii mutaxazibiinta ahaa ee macnaha gaashaanbuurtii gaalada kusoo biiray waxay mucaakase ku sameeyeen almuslimiina fii sayrihim muslimiinta iyo socodkoodii waaya muslimiintiibay ku sameeyeen mucaakaso socodkoodii macnaha waxa weeyaan caqabad bay ku noqdeen dadkii muslimiinta ahaa halkii ay marayeen iyo jidkoodii waxyeelay geysteen iyaguna oo sidii kuwii hore jidka fadhiisanayeen bay ufadhiistay taasi waa godob godobta kalena waxay ahayd maalintii khandaqna colaalkii cadowga soo raaceen iyagoo maalintaa hore cado loo qabo oo cadowgii sanadii shanaadiisa soo biirsaday kusoo biiray ayaa haddana waxyeeladii sii wadaa faarsala calayhi salaatu wasalaam zayd bna xaari marka nebigu wuxuu diray asxaabiga zayd la idhaha fii rabiici alaakhir bishan iminka aynu soo dhaafnay rabiiculaakhir lafteeda ayuu diray liyukiira calayhim fi ljamuum meesha jamuum la idhaahdo oo eriyada aan kaba fogeynaa madiine ayuu u diray falamaa balaquu diyaarahum markii ay gaadheen deegaankoodii wajaduuhum tafaraquu waxay heleen iyagoo kala yaacay farsamadaasay samayn jireeno hadday isdifaaci karayaanna way soo ururaan haddii kalena bakayla waa bur ayuunbay idhaahdaa nin walooba meeshaad geli karaysa gal si aan meel la inooga helin farsamadaasay sameeyeen waa col jabay undee falamaa way kala yaaceen wawajaduu hunaaka halkaa waxay ka heleen imra'atan min musayna qabiilada reer musayna ka mid a ah. ayay meesha ka qabteen dallatum waxay tusisay calaa manaasili bani sulaym reer bani sulaym oo kuwan la weeraraye xaafadahoodii ayay tusisay asaabuu bihaa nacaman washaa-an nacaman geel iyo shaa-an ari ayay ka soo dhaceen nimankii kala yaacay madna tusi islaanay eeryadanay degaan dabeedna waxay arkeen xoolihii oo geelii iyo arigii oo iska daaqayo dadkiina firdhaday way soo duubeen wa wajaduu rijaalan ragna way heleen asaruuhum ay soo qafaasheen ilaa colka la yaacay cid lagama waaye wa fiihim zawju tilka almar'a gabadhan iyada ahee meesha tusisay ninkeedii baa ku jira gabadha iyadoo colka waxay tusisay xoolihii iyagoo gabadhii waduunbaa ninkeedii iyo dhowr nin oo kale ayay qabteen farajacuu bidalika ila almadiina madiinay keeneen xoolaha ay wadeen fawahaba rasuulu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu u hibeeyey lihaadihi lmar'ati gabadhan nafsaha wa zawjaha nafteedii iyo sawjkeedii mar haddaad adugu istaraatiijiyad baan waxbaa lagaa faa'iideeyey mar haddaad sirtiina tusay iyo xoolihii cadowga adiga ninkaagana kuusii daynaya adigana iska adiga ninkaagu iska taga axaabiistii kale de wixii la helay wuu hayey xoolihiina wuu qabtay waaya taasina saase eh, iyagiina waa la kala eriyey midhba meel buu ka dhacay waa qaxi uun markaa ah. xalku waxa weeye in ama la isdifaaco ama la qaxo marka inta uu nebigu doonaya calayhi salaatu wasalaam waa intaa weeye meeshuu ka buufinaya shayaaiinta dabeedna way kasii qaxayaan imanka way guurayaan fawahaba rasuulu lihadihi lmar'ati gabadhan wuxuu uhibeeyey nafsaha wa zawjaha nafteedii iyo ninkeedii run bay noo sheegtay iska sii daayeen saxaabigii nebiga ka ag dhawaa qoyskiisa ha ayaa hogaaminaya tanna waa sariya waxay ku magac dheer tahay iyaduna waa naaxiya min baطni nakhl min almadina sariyat sayd ibn xaris ila alciis baa la yidha alciis ereyada magacaa loo yaqaano dee waa tuulooyin un tuulo dee maga waa magac badan deegaamada iyo tuulooyinka iyo dooxooyinka iyobay ka turjumaysa magacyadan mar walba nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaad arkaysaa waxa soo gaadhay warbaa u yimi warbaa u yimi warbaa u yimi nin dee wuxuu ahaa burburuhu tuurayo anteenadiisa aada u taagantay rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo aan foorarin cashar ku akriyaya dadka cilmigu u dhigayaa cibaadadiisiibaa aada u badan ummadiisii gudaha ayuu ka warhayaa xaaladii cadowgu taaka taaka ula socdaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam xagga maka xagga ciraaq iyo bariga xagga galbeedka xagga waqooyiga iyo reer yurub faris iyo iiraan xabashida waa dowlad buu rasuulku sala allahu calayh wasalam horkacaya marka aan idhaahne sahankiisa ayaa ah mid aada u xeel dheer oo dad maaragtay howlkar ah macluumaadkii ammaanadana si qurux badan usoo gudbinaya in fara badanna waxa uu warka ka raadsanayaa dadka gaaladaa xataa qaar ula heshiiyey iyo qaar ku dhex nool oo maaragtay tacaatuf lale iyo ka islaam qaar buu inta islaamiyaan leeyahy halkaasuu noogu faa'iideeya iska joog balaqa arasuul sala allahu calayh wasalam nebiga waxaa soo gaadhay ana ciiran liquraysh safar qurayshi leedahay aqbalat min ashaam inay shaam ka soo noqotay turiidu maka iyadoo maka doonaysa safar maka ku socda ayaa ka yimi baa la waqooyiga maka iyo madiine maka iyo shaamna dee madiina udhaxaysa oo xaggan markaa badda cas dhinaceeda ayuu safarku ka maraya oon ka fogeyn madiine waaya warkaasu helay fa arsala lahaa zayd bna xaris fii miatin wa sabciina raakiba safarkaa wuxuu u diray zayd ibnu xaarise horkacaya boqol iyo toddobaatan gaadiid fuushan liyactaridahaa si uu jidgoyn ugu galo waxyaala cadowga dhaqaalaha laga naafeeyaae dhaqaalaha nimanka inooga soo qabta bu kabaha laga subkado fa akhadahaa wamaa fiihaa zaydna safarkii iyo wixii la socdayba cagtu soo mariyay uu helay uu ku guulaystay telefoon ma jiro satellite laguma hagayo laakiin khibrad iyo waayo aragnimo iyo dal aqoon ayaa intaaba u ah iyo waraysi iyo isfeeraarin farsamooyin badan baa lagu heli karaya iyo iyagoo cabiraya si caadiya markay socodkoodu maali heblaayo kasoo baxeen maali heblaayo joogeen maali heblaayo ku beeganyihin taasay wax ku wada fa akhadahaa safarkiibuu dhab soo siiyey wamaa fiiha iyo wixii la so ku aysidee oo dhan wa asara waxa uu soo qafaashay man macahaa min arijaali waxalla wixii safarka waday afka loo dhigtay raggii waday gaadiidkii dahab iyo danaaniir iyo raashin waxay sideen waa laga dharkay wa fiihim raggaa safarka waday waxa ku jira la socday abulcaas ibnu rabiic ninka la idhaaho ninka abulcaas la idhaahdo ayaaba la socdaba abulcaas oo kumaa tahay zawju zaynab binti rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam gabadhii zaynab la odhan jira ee nebiga inantiisa ahay ninkii qabay wey oo waktigan aan islaamin dee maalintii bederna waa tii la qabto waa kii nebigu calayhi salaatu wasalaam dee maaragtay maalintaana la sii daayey ee yihi waa kusii daynaya laakiin inantii soo dir ballantaa ma qaadaysa hawan qaadaya inantii buu maka ka soo diray zaynab zaynab madiinay joogtaa ballantii ninkani wuu fuliyey cishadaa horena waa lasii daayay laakiin iminka dee dagaal kuma jirin safar ayuu waday afka loo dhigto soo gacan gal sababta safarkan kusoo rartay buu kuu sheegay wa kaana min rijaali maka ragga maka joogay buu ninkani ka mid ahaa almacduudiina tijaaratan wa maalan wa amaanan ragga maka jooga ee tirsan xagga tijaaradda xoolaha amaanada ayuu ahaa ninka nin wanaagsan buu ahaa sida kale oo wuxuu dadka la aamino baayac mushtarigana aqoonta u leh markaa dad badan baa lacag u dhiibanayay qaar badan baa odhanayay noogu shaqee wax badan buu xambaarsanaa ninkani rag dadka tirsan buu ahaa maka ee dhaqaalahana yaqaana waxna loo dhiibto sidaasaa keentay inuu ammaanadan soo qaado soo safro fastajaara wuxuu magan galay bizawjati zayn bizawjihi zaynab xaaskiisii zaynab ayuu magan galay faajaaratu ay magan gelisay <laughs> wuxu uhi dee naa igu gunto ameeda islaantii bal hala raadiye markaa islaant inantiibuu qaylo dirtay inanadii wanaadat bidaalika iyaduna ile bay u leedahay arrintaasay kaga dhex dhawaaqday fii majmaci quraysh meel qurayshi ku urursanta waa qurayshtii muslimiinta ahaa ee madiine joogay ee xigtadeeda ahaa ayay ka dhex ogeysiis ka bixisay oo ay tidhi war ninkaa anaa magangeliye ogaada ninkaa isageenu isku cindanayne diintuna kala kaxaysay ninkaa bal waan magan gelaye hala ogaado warkii baa nebiga loo sheego la ninkii inantiibaa ayaa magan siisay faqaala calayhi salaatu wasalaam markaasuu nabigu waxau ihi almuslimuuna yadun waaxida muslimiintu waa gacan qura yujiiru calayhim adnaahum kooda u yar ama kooda u hooseeya ayaa ku soconaya macnaa yadun waaxida digmat lmuslimiina waaxida wey muslimiinta magantoodu waa mid keliya yadun waaxida saasay ka turjumaysa sida riwaayo kaleba tilmaamaysa muslimiintu magantoodu waa mid keliya yujiiru calayhim adnaahum kooda u hooseeyaa wax magan gelin kara markaa ama suuqa iska jooga ama aan mas-uuliyadahay ama addoonka ah ama gabadha ah ka u hooseeya waa nooca ah. kaasaa magan bixin kara waqad ajarnaa man ajarti inan yahay qofka ninka aada magan siisay anana magan siinay marka qaacido caamu nebigu bixiyo kuma gooni ahan arrintan inanta laakiin cid kastoo muslimiinta kamid oo magantaa bixisa oo gaal magangelisa waa loo dayn buuri haddaanu dee gaalku ahayn mid mufsidaho dhagarqabo ah oo dee wixii dhagarqabo ah gaal iyo islaam midna lama daaye eh, ciqaabtiisa la mariyaa hadduu kacbada magan gala hadduu qof magan galaba qofku hadduu jariimad galo dee sidiisaa loola xisaabtamaa magan ma yeesho waaya tani wuxuna la mid tahay tii cali oo markii maxaan leeyahay cali walaashi umuhani markii maka la xoreeyay iyaduna nin magan gelisa waa kii nabigu lahaa ajarnaa man ajarti ya umahani umahani qofkaad magan siisay annana iska dayni marka qaacidadan u bixiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam macnaha waxay tusaysaa dadka muslimiintii inay istixgelinayaan waa kan kusii fasiray wuxuu uhi wahaadaa ablaqu waa ablaqu maa shayka u xeel dheer weeye qiila lagu tilmaamay fi lmusaawaati sinaanshaha bayna afraadi lmuslimiina muslimiinta shakhsiyaadkooda sinaanshaha ugu xeel dheera ugu qaalisana la sheegay waa kan xataa siyaasadoodii guud bay ka siman yihin ba layidhi oo kuwoodii madaxda ahaa iyo kuwoodii raciyadda ahaa magantoodu inay isku mid tahay buu sheegay rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo lagu xisaabtamayo marka tani waxay tilmaamaysaa xuquuqda muslimiintu inay simantahy waaya wa haada ablaqu ma shayka ugu xeel dheer wey shaygaasoo qiila lagu sheegay fi lmusaawaati bayna afraadi lmuminiin almuslimiin muslimiinta shaksiyaadkoodu inay siman yihiin waxaa tilmaamaya talaadoo buxeeldheer waradda calayhi arasuulu maalah ninkan xoolihiisii buu nabigu isaga celiyey biasrihi dhammaantii laa yafqidu minhu shay waxba kama waayo adigu maxaad xoolo wadeed ka mas-uulahay intaasoo intaasoo gaadiida kaxayso biasrihi dhammaantii wey fadahaba ilaa maka makuu geeyey ammaanadii uu waday faaddaa likulli dii xaqin xaqa cid walo xaq lahayd bu xaqeediibuu siiyey waryaalean war mar horaan sigtao mar labaad baan sigtae adeerayaalow iga urursado wixiini bui nin walowba xaagii qaado ku fayl imanka addaa wuxuu siiyey likulli dii xaqin nin walo gashi ku lahaaba xaqahu xaqiisiibuu siiyo ammaanooyinkiibuu iska kala tiriyo nin walba wixiis warajaca ila lmadiinati muslima madiinuu kusoo noqday isagoo islaamay faradda calayhi rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama zawja markaa nebigu waxa uu celiyey xaaskiisii inantiibuu u celiyeyo kamay furmine meherkii horunbuu ugu celiyey ilaa waxaa ka hortaagnaa diin la-aan bay gidaarkiina waa kaa qaaday waaya dee xaaskaagii wakaas buuri maxaynu isleena reerkaagii dee halkii ka wado marka ninkaasi markii labadaa jeer loo samafalay samafalkiisi wuxuu keenay inuu soo islaamo sariyadaa iyo colkaa baxayna sidaasuu isaguna ku soo guulaystay guushaasu kusoo noqday sariya waa col kaloo isaguna gaadaahoo zayd ibnu xaris saxaabiga laydhaabaa hogaaminaya oo qoladan hore hogaaminaya waa sariyatu zayd ibnu xarisa ila darf meesha darfi ydhaahdo ayuu ku duulay wafii jumaad alaakhir rabiiculaakhir halkaa hore waxa aynu soo maraynay rabiiculaakhir miahay way isku dhoweyduun waa bilo isku xigxiga jamaadululaa jamaadulaakhir wey tani jamaadulaakhir arsala calayhi salaatu wasalaam zayd bna xaarisata fii khamsata cashara rajula zayd bnu xaaris uu yihi shan iyo toban nin horkac isagaa ku shan iyo toban afar iyo toban buu horkacaya kooxdaas kaxaysa liliqaarati calaa bani taclaba qabiilada magacaa la idhaahdo qabaailkii meeshaa degaya cardeeda ayuu i weer waa shan iyo toban qabiilada yana dee curuufada ah ee ku filan wax sii buuran haynin shan iyo tobankan mujaahid isku kalsooni waa ku filan yihin waa kaleeraya aladiina qataluu kuwaasoo laayay asxaaba muxamed ibnu maslama maxamed ibnu maslama sagaalkii saxaabiya la socday raggii dilay ayuu hi ku hinji wahum iyaguna muqiimuuna biarf meesha bay lalaabay degayn sidee waxay u jirtaa lix iyo soddon mayl ayay u jirtaa madiina barigay ka xigtaa bari waqooyi xaggaa iyo ciraaq xagga ciraaqday ka xigta adu sacuudiga barigiisa wey berigaa xagga ciraaqun baa lagu tilmaamaya waaya kontomeeyo dhow oo kilomitr bay madiine bari ka xigta fatawajahat sariyatu lidalik marka kooxdan gaadadii qoladaasay ku jahaysteen walamaa ra'aahum lacdaau kuwii cadowga ahaa kolkii ay arkeen ee la halkan col waxa soo socda koox dhowr iyo tobana ah. dannuuhum waxay u maleeyeen daliicatan lijeyshi rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam inay sahal u yihiin colweyne rasuulku leeyay ismay odhaninba colkuba dhowr iyo tobankan uu ka kooban yahay waxay idhahdeen wallaahi waa hordhicii colkii maxamed faharabuu way yaaceen wa tarakuu nacamahum geeloodii bay ka yaaceen nacamku min xumuri nacam waa geela cascas wa shaaahum iyo arigoodii shan iyo tobankii nin so shan iyo toban tiradoodu ma ahayn shan iyo tobankii baa beerihii ka yaaceen oo laga qaxay geel iyo ari wixii meesha daaqayna way ka yaaceen fastaaqaha almuslimuuna muslimiintii baa soo duubay warajacuu ila almadiinati bay kusoo noqdeen bacda arbaci layaalin afar habeen kadib laba habeen ay sii socdeen laba ay soo socdeen way tegeen waa laga yaacay xoolun bay keeneen maxaa kala jira dee nimankii iyagana la laayay magtoodiiba keeneen sariya kooxdan kalena iyaguna waxaa hogaaminaya zayd ibnu xarit waa mar saddexaad ya mar afraad ha cafwan mar afraad buu hogaaminaya wa fii rajab arsala calayhi salaatu wasalaam bishan hore waxay ahayd jumaad alaakhir bishii kale ku xigtuun weeye bishii kale kusii xigtay arsala calayhi salaatu wasalaam wuxuu nabigu diray zayd bna xaarisa liyuqiira si u weeraro calaa bani fazaara qabiilada reer bani fazaara laydha liannahum tacaraduu lizayd zayd bay usoo bambaxeen huwa raajicun isagoo ka soo noqday bitijaaratin min ashaam safar isagoo zayd ka keenay shaam oo safarkii muslimiinta u ahaa ayay dhexda u galeen fasalabuu maa macahu wax alla wuxuu hayay kaga deebiyeen zaydkan imika uhi horka colka oo safar wada ayay mar faramariyeen wakaaduu yaqtuluunahu isagana way sigeen wuu soo baxsaday falama jaaa almadiinata kolkuu madiine yimi wa akhbara rasuula khabra uu nabigii warka usheegay u de safarkii aan waday waa ka faramadooba faramadnaan nadriqan ku baxsaday ayaa arsalahu wuu diray nebigu maca rijaalihi raggiisii buuhi kaxayso lilqisaas min fazaara qabiiladaasi looga soo qisaaso almuqiimiina fii waadi lqura waadi lqura waa eriyada xagga shaam xigto oo reer samuud meeshii laga halaagay aladiina jaabuu sakra bilwaad waa kuwii dhagaxa ka goyn jiray alwaad waadigaasi waa waadigan loo yaqaano waadi lqura nimagaasi halkaasay deganaayeen aa nimanka ku kici buuli nimankii kusoo faramadoobeeyey kasoo calaf fasaaruu way socdeen xataa dahamuu alcaduw cadowgii bay mudahamo ku sameeyeen weerar bay jac ku siiyeen oo way dhex mareen wa axaatuu bihim gaadh bay ka qabtay waqataluu minhum jamcan kaiira qaar badanna way ka laayeen wa akhaduu waxay soo qabteen imra'atan min kibaarihim islaan madaxdooda ah asiiratan iyadoo lasoo qasaalay islaan madaxda ah kuwii u sarreeyeen fastawhabahaa calayhi asalaatu wassalaam nebigu waxa uu ka hibo doonay miman asarahaa ciddii gacanta kusoo dhigtay islaantani asxaabta ka mid ahay ayuu yihi nafsi islaamta waar kuma islaamta soo qafaalay oy addoon u tahay hebel hebelba ba marka istihaabku waxa weeye siinta iyo dalabiyataan ayay tusinayaanoo hebelow nasiib ui islaamta nagu soo wareeji ninkiibaa <clears throat> iska soo wareejiyey wafadaa biha wuxuu nebigu islaamtii kusoo furtay asiiran kaana bimaka la haysta muslimiinta maka lagaga haystay islaamtu waa istraatiijiya markaa wuxuu ihi war islaantaa ninkii soo helayow bal iska soo wareeji markii lasoo wareejiyena wuxuu ihi reer makaynu hebel hebel inaga haye reer makaynu dhaafsanayna ninkaasaynu dhaafsanayna saasuu markaa dabeedna ninkii lagu soo daayay islaantiina ay ku baxday iyagana eh, fakad dadna waa laga laayay eh, iyagiina waa col jabay bay noqdeen cumuuman sida markaa ay ku timi wara-ayta annaasa yadkhuluuna fi diin illahi afwaaja dadkan diinta ilaahay soo gelaya iyagoo koox ah sidaa ay ku timi sidaasa ahayd oo way isdabahayaa maaragtay ah, sanadba mid buu kusii xig biliba bil bay ku xigtaa laba iyo tobanka bilood waxaa laga yaaba bl bishaa u horreysay baaba dee saddex dagaalba ahaayeen macaga dhignin rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka dee waxa ay ka faa'iido tahay siirada akhriskeedu waa muraayadii maadiga siduu udha rusushu ay u dhaqmaysay ifka inta ay joogeen diinta ilaahay u hirgelin jireen ayaa ay ayaa laga arkayaa muraayadan siirada iyo mar walba rag waxa uu kugu tixgelin karaa inuu yahay saad wax isaga dhiciso jiritaankaaga awoodda milatariyaad leedahay raggaaga kalsoonidaad isku qabtaan isku xidhka ummadda mabdaa saad uga run sheegayso waxaasoo dhan baa aada arkaysaa runtii Eh, xaqaa'iqa uu nebigu dhigaya calayhi salaatu wasalaam iyo waaqican waxa uu ka xaqiijiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam ashidaau calaa kufaari ruxamaau beynahum bay wada fasirayaan intan oo dhan wallahu subxaana wa tacala wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacd wrsila bilhudaa wa diini lxaqi liyudhirahu cala diini kulihi wakafaa billahi shahiida wabacd dariskii silada ahaynu ku jirnay gaar ahaan sanadii lixaad khasawaadkuu galay nebigu khaswad la yidhi waa dagaaladuu galay shaydaanka iyo ehelkiisa wuu ku riixayey waxaad arkaysaa bil walba dagaalu joog buu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam qolo soo weerartay buu iska difaacayay ama qaar soo soo hadal haya ayuu halkooda ugu tegayay marka waxaad arkaysaa saxaabi qura oo ah saxaabigii zayd ibnu xaris ayaa afar dagaal hogaaminaya oo afar bilood oo isku xigxiga ah ama isku dhow dhow ah oo bilowna udhaxayso marka waxaad arkaysaa sariya ghazwa saasay isu daba taagnay taa macnaheedu waxa wey xaqu cudud buu ubahan yihi xaqu waxa uu leeyahay cadow badan oo aan ogolayn inuu xaqiiqo noqdo sidaa darteed waxa uu baahan yahay wax ah, dhidibada u taago oo markuu istaago kadibna ilaaliyo gaswatu bani laxyaan qoladaa reer bani laxyaan la yidhaahdo dagaalkii uu ku qaaday weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaynu ku dhex jirnaa sanadii lixaad taariikhda islaamka bilowgeedii banu laxyaan hum ladiina qataluu caasim ibna haabit wa ikhwaaneh qalibyadaasi waa kuwii dilay caasim iyo walaalihiisii muslimiinta ahaa waa raggu diray nebigu calayhi salaatu wasalaam qoladii laysay bay ahaayeen waa caasimkeaynu soo marayna shinidu ay ilaalisay w khubayb ibnu cadi iyo caas oo ay doonayeen inay jidhkiisa googooyaanay shinnidu ilaaliso ilahay ku ilaaliyo walam yazal rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu ma joogin xasiinan calayhim inuu u murugaysan yihi ragga halkaa tegey ee lalaayey wuu u murugaysnaa nebigu intay maqnaayeenba mutashawiqan wuxuu u hanqaltaagaya tashwiiq waa hanqaltaaga lilqisaasi min caduwihim cadowgooda inuu ka qisaaso mar inuu rag ilaahay gacan saaro oo ilaahay dartii ugu soo aargudo ayuu doonaya xataa rabiic alawal min hadihi sana ilaa la soo gaadhay rabiicu lawal oo sanadkan ah muxaram safar rabiicu lawal baa la soo gaadhay walam fa amara asxaabahu bitajhiiz aw bitajahuz tajahaza yatajaha tajahuza waa tabaabushi walamaa jahazahum bijahaazihim suuratu yuusuf asxaabta wuxuu yihi tabaabushaysta walam yudhir lahum maqsada halkuu u qastayo uma sheegin halkuu u baxayo umuu sheegin kamaa hiya caadatu calayhi salaatu wasalaam siday caadadiisuba ahayd fii haalibi alghazawaat dagaalada intooda badan caadadiisu maxay ahayd inuu sheego meeshuu u baxayo si aan caadadiisa ahayn buu tan sameeye oo ah inuu yihi tababushaysta waynu baxaynaa oonu sheeginba sababtuna waxay ahayd litucma absaaru can lacdaa litucma akhbaar can ilacdaa khabarkaa laga indhatirayaa cadowga macnada waxa weeye warka ayaa laga qarinaya cadowga warku si aanu u bixin ila basaasiintiisu way joogaan waxaa laga yaabaa haddii neel hebelaayo laydhaa ay qaadaan inay ka dheereeyaan colkaa ay ka digaan wawallaa cala almadiinati ibna ummi maktuum asxaabigii indhaha la-aabuu madiina madax uga dhigay nebigu waanu baxay rasuulku wasaara nebigu wuxuu socday fii mi'atay raakibin laba boqol oo qof oo ciidan oo waxfuusho bugxeeyey macahum cishruuna farasan labaatan faras bay wataa laba boqoloo mujaahidiintiisii oo wada gaadiid fuushan awr iyo faras labaatanna faras fuushan yihiin boqol iyo siddeetanka kalena awr eryayaan macnaha dhaksaa loo tegaya walam yazal kamuu suulin kama caga dhigan inuu weeyey saa'iran inuu socdo xataa maqtali asxaabi rajiic qoladi eh, asxaabu rajiic oo qoladii caasim iyo gruubkiisi kooxdiisi halkii lagu laayay buu istaagay fataraxama calayhim wadacaa lahum ilaahay buu taraxum taraxum buu sameeyey taraxum ilaahay buu naxariisu weydiiyey waana u duceeyey ragga ah markiiu istaagay halkii ay ku dhinteen ayuu ku duco u duceeyey ilaahay buu u bariyey ilaahay raggaa u naxariistay buu jasaaba u dhinteene waa xusuus walamaa samica bihi laxyaan qabiiladaasi markii ay maqleen inuu nebigii meesha marayo oo colwata ah tafaraquu fi ljibaan buuraha ayay kala galeen sida bahashaa osolayda la idhaa osolayda ayay buuraha sida daayeerkay buuraha ku yaaceen fa aqaama calayhi asalaatu wassalaam bidiyaarihim xaafadahoodii buu nebigu joogay yowmayni laba maalmood laba maalmood iyo laba habeen ayuu calanka ka taagay yabcathu saraaya gaada ayuu diray koox koox ayuu hareeraha u diray labaatan labaatan soddon soddon ayuu yihi bal meelaha ku filqa midhmidhka meelaha yaac ayaa soo qabateene falaa yajiduuna axadda cidnaba way waayeen buura shaahiqaad oo dhaadheer ayay xaraartoodii galeen way libdheen laakiin dee muxuu kaga tegey mar haddii ay qarannimadoodii jabtay oo midhbo meel ka dhacay uma arsala bacdan min asxaabi koox asxaabtiisa ka mida buu diray liya'tuu cusfaana meesha cusfaan la yidhaahdo taga buu cusfaan waxa weeye sideed kilomitir ma sideed mayl ayay halkan la joogo maka kasii xigtaa oo xagga maka lagu dhawaanaya halkan uu taagan yahay maka iyo madiine dhexdooda hay dabeedna maka u kaca buuri sideedaa mayl xaggaa usii fogaada xataa yaclama bihim ahlu maka ilaa ay reer maka ogaadaan reer maka ha idin ogaadeen inuu col uumi kusoo shido ayuu soo saaran yahay xaggoodaa u kaca waa munaawaraad socdaalka ah fa yudaakiluhum arucb argagax baa geli doonaa argagaxa cadowga laftiisa ayaa nasriga mu'miniinta ah halka cabsiduba ay tahay cadowga guushiisa cabsida muminiinta ku dhacda intuu uga jeedaa waxa weeye inuu nimankaa u dhoolo tusto nimankii laayay raggan reer makana uu dul dhigto fadahabuu ilaa kuraaci alkhamiim meesha la idhaaday tegeen aa maka baa ka ag dhowey maka agteeda uma rajaca calayhi salaatu wasalaam ila almadiinati wahuwa yaquul madiinuu kusoo noqday markii uu nimankii kala firdhiyey markii uu soo dhalo tustay reer maka markii uu eeriyadii kusoo goobyaalay kaasuu kasoo goobyaaluu soo wada maray wuu soo noqday isagoo le aaibuuna soo noqonay taa'ibuuna lirabbina ilaah iyagaanuu keenay xaamiduuna ilaah iyagaanuu mahadnaqaynaa acuudu billaahi ilaahay waxaan ka magan galay min wacsaai safar safarka dhibaatadiisa min wacsaai safar waa ducadii safarka safarka waxaan ka magan galay dhibaatadiisa wa ka'aabati lmunqalab noqod xun ayaan ilaahay ka magan galay wa suu'i ilmandar eegma xun inaan wax xun ku arko fi lahli waalmaal dadkii iyo dunyadii aa'ibuuna taa'ibuuna lirabbina xaamiduun acuudu billaahi min waxsaa'i safar wa ka'aabati lmunqalab wa suu'i ilmandari fi lahli waalmaal ducadaasoo si safarkaabuu akriyay markuu soo gelay sii bixid soo gelay labadaba waa la akrii karaa khaswadaasina taasi ahayd oo dee mar haddii uu ka gacan sarreeyuu ka guulaystu ereyadoodii calanka ka taagay waa dagaal baa loo tixgeliyey khasawaadkay ku tirsantay u nabigu duule calayhi salaatu wasalaam tanna khaswat lghaaba ayaa la idhaahdaa khaswatu diqiradna waa lagu magacaabaa sababteedii buu kuu sheegay iyo nimankaa in iyagana dabada lagaga dhacay daan daansi kadib haddana way yaaceen kaana linabiyi calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu lahaa cishruuna liqxatan labaatan geeloo irmaana ah, tarcaa bilgaaba kaynta iyo xidhka daaqda liqxadu waxa weeyaan liqoox weeye jamci mufradkuna waa liqxa ah, marka taaduna waa farqan bayna almudakari waalmu'anas sida tamratun watamr waa geela had iyo jeer ehm, la maale ee eriyadan ka dhowe irmaanka ah geela irmaanka ama sekadii ha ahaado ama mid kale oo dadka masaakiinta looga canaliso ha ahaado wuu xoolaha dee guntun kama maraynin rasuulkee marka xoola la helo ama sakaa ama maal kale ah ama qaniimada dee uu kala saarayo wax ahminah iyo wax gaadiidah iyo wax maxaanku dhahdaa irmaanah iyo irmaanka had iyo jeer meelaha la daajin jiray kaabaduna waa eriyada kaynta ah duudda ama xidhka xooluhu ay caleynta ka helayaan fa aqaama calayha cuyaynat bnu xis ninkii cuyeyne la odhan jiray qabaa'ilka carabta dhinacoodaa ka madax ahaa waa bari waqooyiya ayaa weeraray geelii dadna way leynayeen carabta xoolahana way qaadayeen fii arbaciina faarisan afartan nin oo fardafuulu kusoo weeraray geeli wastaladahaa min raaciiha waxa uu ka qaaday ninkii la joogay ninkiina wuu dilay gabadhiina waa kaxaysa wastalabhaa min raaciiha geela kii ilaalinayay ayuu ka qaaday isagiina waa dhintay waa dilay fajaaءat ilahbaaru rasuula allahi calayhi asalaatu wasalaam warkiibaa nebiga u yimid oo waxaa la geelii meeshan dee ninkii cuyeyne la odhan jiray ee mufsidkaaba kaxaysta waladii ballaqahu huwa salamatu bnu lakwac asxaabiga magacaa la idhaa ayaa qayladoonka soo gaadhsiiyey ibnu lakwac baa la idhaahdaa waa raggii kula mubaayacooday taxta shajara nebiga cala almowt dhimasho kula baayactamay baha nin geesiya bu ahaa waaya <clears throat> waa meel eryadaa markuu fardahoodii arkay buu buur dheer buu soo fuulay markaasu waa sabaaxaah buu lahaa waa sabaaxaah oo ka dhignayd un hayaay waa axadu rumaati alansaar ansaarta raggoodii rumaad ahaa rumaadda waxa wey jamcu raamin waa raggii shishyahanka ahaabuu kamid ahaa aada buu shiishka u yaqaano shuutarabuu ahaa wa kaana caddaan nin aada u dhababaco badanna uu ahaa macnaha nin sida dabaysha u ordana wuu ahaa labada arrimood buu isku darsoay waa laba arrimood oo dagaalka wax weyn ka taraya faamarahu rasuulu sala allahu calayhi wasalama ninkii markuu warkii soo sheegay wuxuu amar isaga ku siiyey bian yakhruja fii athari alqowm colka raadkiisa inuu ka baxo inuu baxo fii athari alqowm colka raad adigu raad burbu ha ka hadhina adigu intaan wax isku soo yaro hagaajinayo ragga aan isku soo tubaridayo adigu iyagii raad kur liyashqalahum binnabl si uu leebka ugu mashquuliyo adigu intood shundadaada leebaka buuxsato isla daba taagoo kolba meeshaad ka gaadhsiin kartaba ka tooga uno kolba mid uun ka taag dhaawaca dhimashada kaga daran ciidanka oo waa lagu mashquulaya xataa yudrikahum lmuslimuun ilaa muslimiintu ay soo gaadhayaan ilaa aanu kugu soo gaadhayno adigu qacdaasun ku haybu adiga shiishkana ku fiican orodkana ku fiicane babtaasun kaga saar kolba ha la daba meeraysto فإdا وجهت الkhayل نaحوه فkرaجa wuu baxay يشتد فيi aطarihim faadkoodii buu daba carabay xatىa laxiqahum waabuu gaadhayba وaجaعala yrmiihim bالnbl siduu nebigu u sheegay leebkiibuu babta kaga saaray toogashu فإidaa وaجahaت الkhayل farduhu kolkay usoo jeedsadaan naxwahu xaggiisa ee faraska lagu soo eriyo rajaca wuu soo cararaa haariban isagoo cararayo falaa yulxaq laba gaadhaba macnaha ninkan faraskaan gaadhayninba xataa lababacadiis faidaa dakhalat ilkhaylu taasi farsamaya waa taatika milatary wey faidaa rajacat ilkhayl dakhalat ilkhayl farduu markay galaan bacda almadaayiq meelaha cidhiidhiga ah meel kolkuu arka inay farduhu meel yar oo ilina ama karin yaroo cidhiidhiya ay ku sii beegan yihiin ay doonayaan inay ka dhaadhacaan cala aljabala buurta saruu markaana u cararaa fa ramaa calayha alxijaara dhagaxaan casayaal waaweyn buu kusoo daadiya waa farsamayaqaan weyn wey markuu arkay inay farsamadu dhinacan ka fiican tahayna intuu intay madyaqa cidhiidhiga kusii beegan yihiin ayuu buurta fananaya waa dawyadaa sheekoo kale dee maxaaba malanaysa ilaa hoose gaadhiga maraya hadii dhagax la dul taago dhagaxaantaasi mu kusoo shalawiyaa <clears throat> farama calayha alxijaara xataa alqaw ilaa ay tuureenba kaiiran wax fara badanoo mimaa biaydiihim gacmaha wixii ay ku siteena wax badan oo raggani ay gacmaha ku siteen ayay wada daadiyeen intii ninkaa laga cararayay intii dhaawaca lagu mashquulsanaa intii faras la jiidayay ninkaasaa col dhan mashquuliyey kartidu waa cajiib waxyaabaha ay siteen oo ah min arimaax warmihii bay daadiyeen walabraad waa dharki wey waa jamcu burdin wa huwa sawb lmukhaab marada wanaagsan ee markaa liidinaha la weyey ah, maryihii bay wada daada macnaa saale saale baa ku dhacday saasumaa lagaga hadhayne way daadaadiyeen tanna waxay uga jeedaan markay agabka iska tuurayaan liyukhafifuu can anfusihim si ay naftooda iskaga fududeeyaan oo u yaaci karaan xataa laa yalxaqahum ljeyshu colka daba socdaa si aan usoo gaadhin an alaabta culus nin walooba iska tuurbayda nin walooba isfududee hala baxsado isna mashquulintaasu ku wadaa xataa laa yalxaqahum ljeys walam yazal ma daynin salamatu calaa dalik ninkii salame la odhan jiray arrintaa muu daynin qub iyo qacda xataa talaaxaqa bihi ljayshu ilaa colkii nebigu kusoo gaadhay xataa talaaxaqa bihi ljeish colkii nebiga farsamaduu nebigu uga jeeday baa intan ahay haddii la doono isagu haba ku dhinta laakin dee farsamu kaana fa ina arasuula sala allahu calayhi wasalam nebigu dacaa asxaabahu fa ajaabuuhu asxaabtiisiibuu u yeedhay waanay aqbaleen markuu ninkan diray buu siidhiga iyagiina ugu dhuftu yihaa lasoo baxo dabeedna si deg dega intii saleeshay ay usoo baxday ninkana wuu sii daray wa walu man intahaa ilayhi ninkii ugu horeeyey ee gaadhay almiqdaad ibna camr asxaabiga magaca la yidhaahdo ahaa miqdaad ibna aswad buur labadaba malaha dee way kala waa laba riwaaye labadaas saxaabi midkood buhaa faqaala lahu nebigu waxa uu ku uri ukruj fii alabi alqowm waar ka daba baxa colka alab lqowm waa colka raadintiisa walaad raacda galbuur waata geelii la qaadae ninkii salaamina waa kaa horeeya adiguna raacdo gal xataa alxaqak ilaa aan ku soo gaadhayo adna kasii dabacar wanaan ku soo gaari doonaa wa acdaahu liwaa calanna wuu dhiibay sheegaya inuu dee colkii horkacayo kacayo fa kharaja wuu baxay ninkaas wa tabicahu lfursaanu nimankii fardafuulka ahana way daba dhigteen xataa adrakuu jeeray gaadheen awaakhira alcadow cadowga awaakhirtiisa awaakhirtu waa qaybihii dambe cadowga qayb hore oo dheeraysay iyo qayb iyaga laga dheereeye weye kuwii laga dheereeyey bay gaadheen awaakhir alcadow faxasalat baynahum dhexdoodii waxa waxa dhex martay qoladii gurmadka ahaa iyo qoladii geelqaadka ahaa gaalada ahaa waxaa dhex martay munaawashaat tuuryooyin istuurtuur tacshiirado xoogaa tacshiiradaabaa la isweydaarsaday qutila fiiha muslimu wa mushrikaani waxaana lagu dilay tacshiiradaha nin muslima iyo nin mushrig ah laba mushrig laba gaal iyo nin muslima ayaa ku dhintay ninka muslimkiina muxris ibnu nadra ah ayaa la odhan jiray waayo wastanqada almuslimuun muslimiintii waxa ay soo dhacsadeen haaliba liqaax geelii irmaanka ahaa intiisii badnayd sii badnayd baa laga soo dhiciyey geelii nimankii waharaba waxa yaacay awaa'ilu lqawmi Ah, colka intiisii hore bilbaqiyati intii soo hadhay geela intan laga soo qabtay mooye intii kale waxa la yaacay qoladii jeedal dheeraha ahaa ama dhababacada badnayd ayaa markiiba ciribta ku dhuftay geela intii u yaacday intay dhangadeeyeen ku didiyeen gaadiidkii ayaa intii u yaacday bay markiiba la tegeen iyagu albaqiya macnaha waa baqiyat liqaax geeli irmaanka ahaa wixii la gaari waayey nimankaa horaa la tegey wa dalaba salamatu bnu laqwac ninkan saxaabiga ahi wuxuu nabiga min rasuulilaahi ka doonay sala allahu calayhi wasalam an yursilahu inuu isaga diro maca jamaacatin isagoo unu kaxaysanaya koox fii athari alqowm qolada raadkoodii kooxii ku darbuuri nimankaa raad gure yaan saa kaga hadhine liya'khudahum si uu ugu qabto calaa giratin qaflad nimanku mar ay biyo cabayaan ama yaro degeenun baan eegan doonaaye aniga koox igu darbuun khira waa qofku markuu qaafilka wahum naasiluuna iyaga oo degan calaa axadi miyaahihim biyahooda waana qaadnaayoo halkaase ayay biy biyahaasaa ka horreeyay degi doonaan dhowrkaa meeloode meelun baan ku qaban doonaa col iraaci buu nimanka aan gaadhaya fa qaala lahu calayhi asalaatu wasalaam nebigu waxa uu ku yihi malagta wixii aad doonaysa waad milkidee faasjix iska dulqaado asjax alwaali baa la idhaahdaa ay cafa madaxdii baa wax cafis bixiyey marka asjix iska dulqaado inaga dhaaf malagta xooli intoodii badnayd milkidaye inaga dhaaf asjix uma rajaca bacda khamsi layaalin shan habeen kadib buu nebigu soo noqday sii socod iyo soo socodba gurmadkaa waxaa lagu jiray shan habeen marka dagaalkaasina kaasuu ahaa weerarka cadowgu uu soo sameeyey saasuu nebigu uga jawaabay calayhi salaatu wasalaam sariya tanna waxa weeye col kaloo ah. waxa waa col gaala ah oo kooban buu ahaa waxaa iyagana kaxaystay saxaabigii la odhan jiray cukaasha ibnu mixsam cukaashatu ibnu mixsam waa ninkii uu jannada ugu bushaareeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam ummadayda toddobaatan kunoo jannada ku gelayaa jira bui xisaab la-aan kolkaasuu ayuu farta taagay oo wuxuu ihi udcu llaha an yajcalanii min ukaashunbaa kelmadaayi ilaahay ii bari inuu igu daro kolkaasuu i kamid baa tahay nin dambaa ku dayday wuxuu ihi anigana ilaahay ii bari inuu igu daro dabeedna waa kiili maqaaladii caanka ahaydee sabaqa ka bihaa cukaasha cukaashaa taa kaaga dheereeyey koobkaasaa ninkaasaa qaato silsiladaas si aanay noogu furmin iska xidhanto ilaahay baa u sheegay inuu ninkana ka mid yahay isagana waa lagu ilhaamiyey codsiga jaaniskaana waa ka faaidaysa ninkaasaa kooxdan hogaaminayay kaana banu asad qabiilada reer bani asad la yidhaahdaa waxay ahaayeen aladiina mara dikruhum kasiiran kuwaasoo marar badan aynu soo xusnay marra dikruhum aynu soo xusnay nimankaas waxaa kaiira maa yuuduuna in badan bay dhibi jireen man mara bihi min almuslimiina muslimiinta cid kastoo soo marta eriyadoodaasi wada ahay jid furanoo la maraabay ahay waxay caadaysteen waxay muslin u gartaan inay dhibaan faarsala calayhi salaatu wasalaam cukaashata bnu mixsin mixsan asxaabigaasuu diray nebigu asxaabiga ah oo min asaabiqiina alawaliin raggii hore kamid ahaa fii arbaciina raakiban afartan gaadiid fuulaya gaadiid fuusha liyuqiila calayhim si uu weeraro nimankan imika la leeyahay maalin walba laga soo dayrinayo ee la leeyahay waa jidgoy meesha fadhida bal qabiiladaa ku hinjiyo soo naafee cirbaha soo go walamaa qaaraba bilaadahum kolkuu eriyaday deganaayeen u dhowaaday calimuu bihi way ka war heleenoo faharabuu faraqay tiriyeen hana haybsan wa hunaa wajaduu rajulan halkaa waxa ay ka heleen nin naa'iman hurda nin unbay qabteen hurda hurda weyne waa la helaa fa ammanuuhu way iska daayeen magan bay siiyeen waxay taa dhaafsadeen liyadullahum inuu tusiyo calaa nacami alqowm qolada xoolahooda nicam iyo nacam marka nacam lqowm waa qolada bal xoolihiina tusi bay dhaha olya waa ku daynayna adiga dili mayne laakinna tusi xoolihii fadallahum calayha wuu tusiyey halkii ay daaqayeen fastaaquuhaa way soo kaxeeno aleenkay isugu soo mareen wa kaanat miata baciir boqol geelay ahayd uma qadimuu lmadiina madiinay soo galeen walam yalqow kayda wax shirqoolihii iyo waxyeelaana lamay kulmin farsamadaasay sameeyeen raggu dee military wadaaduun mu ahayna milatari buu ahaaye waxay idhaahdeen waryae adigu ma doonaysaa in lagu daayo colkan yaacay ee baxsaday xoolihiisiina tusi waaya dee dabcan mar hadduu magan yahay mar hadday magan siiyeenna waa iska sii daayeen xoolihina way soo kaxay marka intaa yar bay ku maqnaayeen boqol geelaa lasoo helay boqol geela qaniimadaasaa la qaybsaday nebigiiyo masaakiintii khumuskiina waa laga bixiyey taasina waa dagaal bahed azwa sariya sariyadana waxaa la yidhaahdaa sariyatu maxamed ibnu maslama ilaa dilqabsa maxamed ibnu maslama mujaahidkii la odhan jiray geesiga ahaa waynu soo marnay xagga dambena ku arki doonaa ikhtiyaalaadka iyo u qaabilsanaa rasuulka sala allahu calayh wasalam afduubka ayaa aamusiinta ragga laga fadhiya waa ay u qaabilsanaaye ninkaasaa kooxdan hogaaminayay wa fii rabiici alawal rabiicu alawal <clears throat> waa aynu soo marnay qoladan horena waktigaasun bay ahayd <clears throat> labadan labadan dagaalee horeba rabiiculawal un bay ahayd tanna waa rabiiculawal bil keliu saddex weerar abaabulaya balaqaw calayhi salaatu wasalaam waxaa nabiga soo gaaray anna min dilqisa qoladaas iyaga ah man bidilqisa anna man bidilqisa meeshaa deegaankaa magacaa la yidhaahdo dadka joogaa yuriiduuna aligaarata waxay ku fikirayaan inay weeraraan calaa nacami almuslimiin muslimiinta xoolahooda marna geelaa lagu sheega nacamka marna Eh, inta badan geela lagu sheega alancaam xoolaha wey marka xoolaha muslimiinta inay soo weeraraan bay doonayaan qabiilada halkaa degani allatii xoolaha dadka muslimiinta ay leeyihiinoo tarcaa bilhayfa meesha hayfe la idhaahdo daaqaysa hayfaduna dee waa ereyada markaa geel uu daaqee toddoba mayl ayay madiine u jirtaa waa ereyada geelu daaq geel daaq nimankaasaa kusoo hadalaya marka waxaad arkaysa rasuulka sala allahu calayhi wasalam weeraradiisoo dhami waxay u badnaayeen lidafci ka hortag ayay u badnaayeen waa luqadda waktigan casriga ah haddaad idaacadaha dhegaysato xarbu listibaaq baa la idhahda wa kaanat hadihi alxarbu lilistibaaq istibaaq macnaha waxa wey istabaqa wuu kala horeeye wey waa cid markaa riman dadka oo kusoo jahaysan marka aad maqasho ama soo hadal haysa oo kusoo soo fikiraysa in lagala horeeyo weeyi oo aanad sugin dhirbaxada laakiin xarbulistibaaq buu nebigu samayn jiray imaa inay yihiin dad waxyeelay wa imaa inay yihiin dad kusoo fikiraya kuwa laakiin nabadgelyada bixiye gacanta taagay ama awoodda u salimay wuu iska weydaaranayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam way dambaynayaan kuwaas laakiin kuwa imika gooray soo dhici aan war laga haynin ee hujuumka ku soo maqan bu halkooda kaga hortegaya fa arsala lahu moxameda bna maslama fii casharatin min almuslimiina toban nin oo muslimiinta ka kamida buuhi maxamed ow kaxayso bal kaxayso oo ku guuro galo habeen mir buuhi mir waa unug ma badnee iyaga waxaa loogu talagelayaa inay macluumaadna keenaan mirna soo sameeyaan fabalaqa diyaarahum leylan habeenimuu gaadhay xaafadahoodii waqad kamana almushrikuuna mushrikiintiina way kamiin bay galeen kamiinku waa dhufays jidgoyn meel bay sii galeen jidgoyna kamiin xiinamaa calimuu bihim markay ka war heleen ilaa waa la isbasaasaya iyana warbaa u maqnaaye in tobankaasi soo maqan yihin bay ogaadeen jidgoyn bay sii galeen waana habeenimu markay xaafadaho eriyadii deegaankoodii dhex galeen toban kan asxaabi fanaama almuslimuuna ayay yaro seexdeen ay yidhaahdeen balaan inta aynu waxay noo kala bidhaamayaan salaada hore balaan yar seexanno walam yashcuruu may dareeminba wuxuunay ku tooseenuun ilaa wanablu qad khaaladahum iyadoo leebku dhex yaacayo